subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka falanqaynta wararka u doono soomaali sudaneys hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudaneys waa badqabka bulshadeenna waa subaxnimo khamiis ah taariikhdana ay ku beegantahay tahay sagaal iyo tobanka bisha koowaad labada kun saddex iyo labaatanka qodobada saakii aad barnaamijka ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah gudoomiyaha degmada xaradheere ee gobolka mudug ayaa waxa uu ka hadlay dagaaladii u dambeeyey ee ka dhacay deegaanada hoos yimaada degmada xaradheere ee gobolkaasi sidoo kale waxaad barnaamijka falanqaynta wararka aad ku dhegaysan doontaan madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor ayaa waxa uu gaaray degmada xaradheere ee gobolkaasi waxa uuna kulamo la qaadanayaa saraakiisha ciidamada dawladda ee halkaasi ku sugan sidoo kale waxaad barnaamijka falanqaynta wararka aad ku dhegaysan doontaan mucaaradka koonfur galbeed ayaa ku baaqay in laga hortago cid kasta oo isku dayeyso in ay fashiliso shirka ka socdo magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay halkaasi oo ay iskugu yimaadeen mucaaradka iyo sidoo kale xukuumadda madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafdikareen madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa ku sugan magaalada baydhabo halkaasi oo ay u joogaan sidii markaasi ay u sii ambaqaadi lahaayeen qodobada ka dhiman shirkaasi shirkan ayaa wuxuu socon doonaa muddo laba isbuuca qodobadaasi qodobo kale ayaad barnaamijka falqaynta ku dhegaysan doontaan xubinta kalamaan ayaa qayb ka ah waa mar kale iyo barnaamijka Ficaria sacanagem. heestaasi waxay daafur wahayd barnaamijka falqaynta wararka haddaan eegno degmada xardheer ee gobolka mudug deegaan hoosimaada ayaa shalay waxaa ka dhacay dagaalo u dhexeeya ciidamada dawladda iyo sidoo kale maleeshiyaadka kooxda al-shabaab dagaaladaasi waxaa ka dhashay khasaaro iskugu jiro dhimashiyo dhaawac sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada dowladda waxayna markaasi sidoo kale sheegeen in khasaaro aad u weyn loola gaarsiiyey al-shabaab fariisimo al-shabaab ay ku lahayeen deegaana hoos yimaada degmadaasi xaradheere ee gobolka mudug ayaa shalay dagaal toos ah uu ka dhacay islamarkaana ciidamada dawladda ay qaadeen gudoomiyaha degmada xaradheere ee gobolka mudug oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu ka hadlay dagaaladii u dambeeyay ee ka dhacay deegaanada hoos yimaada degmada xaradheere gudoomiyaha ayaa sheegay in al-shabaab ay ka furteen hub iyo sidoo kale saanad ciidan iyo islamarkaana halkaasi ay ku dileen xubno badan oo ka tirsanaa al-shabaab deegaanada hoos yimaada degmada xareedheere ayaa waxaa ku sugan qaarkood al-shabaab iyadoona maalmo ka hor laga saaray degmada xaredheere oo in muddo ah ay maamulayeen isla markaana u ahayd istaraatiijiyad kooxda al-shabaab madaxweynaha dowlad goboleedka madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor ayaa waxa uu gaaray degmada xaredheere ee gobolka mudug halkaasi waxa uu ka wadaa kulamo looga hadlayo sidii loo sii wadi lahaa dagaalka ka dhanka al-shabaab madaxweyne cabdi madaxweyne axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa wuxuu kulan la qaatay saraakiisha ciidamada dawladda iyo qaybaha kala duwan ee ku sugan magaaladaasi waxaana inta badan kulmadaasi looga hadlay sidii al-shabaab loogu saari lahaa deegaanada hoos yimaada degmada xaradheer ee gobolka mudug iyo sidoo kale sidii loo qaban lahaa degmooyinka kale ee markaasi ay kaga sugan yihiin al-shabaab maamulka galmudug wararkii ugu dambeeyey ayaa waxaan ka wareysanay waryaheena xasan axmed maxamed farxan eh, aa mahadsan tahay madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariyo foofoor oo dhowrka xadina lasoo dhaafay ku sugnaa kuna hoyga degmada xardheere koonfurta gobolka midig ayaa kulamo la iyo saraakiisha ciidamada dowlada iyo kuwa maamulka ee dhowaan dagaalamayaasha al-shabaab kala wareega degmada xardheere koonfurta gobolka midig kulamadan waxaa lagu lafaguraya qaabkii howlgab loo sii bilaaran lahaa islamarkaas abdullahi madaysan loogu waadi lahaa deegaanada kale ee kusugan gobolka deegaanada kale ee ka tirsan gobolka weliba ay ku sugayeen xubnaha ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab madaxweynaha galmudug saraakiishu ayaa isla dirtay in si u dhow sii hadsadan gacanta lagu dago degmada elbuur iyo deegaano kale oo ka tirsan koonfurta gobolka mudug oo qayb ay ka tahay degmada deegaanka caadleyra oo hadda falisimo xoogan ay kuleeyihiin dagaalamayaasha al-shabaab waxaa lasla gartay in maamaha soo aadan duulaan midaysan lagu qaado deegaanada hoosta degmada xardheere oo qayb ay ka tahay caad usimayo dabagalo iyo sidoo kale deegaano kale oo weli dhaqdhaqaaqa al-shabaab ay ku suga yihiin gobolka mudug iyo qeybo kamid ah galguduud ayuu sii hogeysanayay howlgadka militari ee ka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab kaas oo ciidamada dowlada federaalka ee kuwa galmudug ay deegaano badan ugula wareega al-shabaab islamarkaasna weli ay doonayaan inay gacanta ku dhigaan deegaano hor leh isaga ay ka tahay degmada xardheere waa degmada degmada ceelbuur ee gobolka galguduud iyo deegaano kale oo hoostaga degmada aleer ee gobolka galguduud xasanow magaalada xaradheere ee gobolka mudug ee waxay ka mid tahay magaalooyinkii dhowaan ay la wareegeen ciidamada dowladda bal ka waran xaaladeeda dhammaan bulshadii halkaasi ku nooleed xaaladda ciidamada xardheeraha gobolkata gobolka mudug ayaa ah mid degan oo waxaa sugaa maanta u xaqiijinaya ciidamada kala duwanee dowlada federaalka iyo kuwa galmudug iyo dadka deegaanka ee dadka shacabka ah oo horey uga barakaca degmada ayaa mid soo laabanaya deegaanka waxaana la arkayaa qoysas kusoo laabanaya magaalada kuwaasoo deegaansan kala degnaayeen waxaa la filayaa in todobaadyaha soo aadan ay soo yimaadaan magaalada dadka shacabka ah ee horey uga barakacay oo al-shabaab ah ay ka barakaciyeen markaas nolosha caadigaha kusoo laabta degmada xabta ee koonfurta gobolka waxbarashada deegaanka horey waxweyn uma is jirin eh, wax waxbarashaana kama jirin iyo sidoo kale caafimaad laakiin sidaa shaatagalin sida dhooqsiyaha badan ayaa la filayaa in eh, dib loogu howlgeliya kaabiyaasha arrimaha bulshada ee deegaanka isla markaasna waxbarashada caafimaadka iyo xarumaha kale maamulka dib loo howlgeliyo kaasina wuxuu ahaa wariyeene xasan axmed maxamed oo inoogu warbixinayay kulmada madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor uu la qaadanayay saraakiisha ciidamada dowladda ee ku sugan degmada xaradheere ee gobolka mudug degmada xaradheer ee gobolka mudug ayaa dhowaan waxaa laga saaray al-shabaab waxaana deegaanada hoos yimaada ka socda dhaqdhaqaaq ciidan oo ay doonayaan ciidamada dowladda inay mar kale kula wareegaan deegaano kale oo al-shabaab ay halkaasi kaga sugan yihiin haddaan eegno magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaa dhowaan ka furmay shirka dib u heshiisiinta shacabka ku dhaqan deegaanada maamulka koonfur galbeed waxaana halkaasi ku sugan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan madoobe kulmo hordhaca ayaa waxaa markaas looga hadlayaa shirka islamarkaana waxyaabihii halkaasi ka dhacay xal lagu gaari lahaa madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafdagareen iyo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo guddoomiyaha golaha shacabka ayaa maalintii shalaxayd waxay yeesheen kulan ee markaasi wadajir ah isla markaan la iskugu keenayay xubnaha mucaaradka iyo sidoo kale madaxweynaha koonfur galbeed madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa bulshada ku dhaqan deegaanada maamulka koonfur galbeed ugu baaqay in markaasi ay ka shaqeeyaan xasiloonida iyo sidoo kale sidii al-shabaab looga xurayn lahaa deegaanada ay kaga sugan yihiin maamulkaasi laakiin mucaaradka maamulka koonfur galbeed ayaa weli waxay markaasi walaac ka muujinayaan falalka ka dhacaya magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baaya oo ay geysanayaan ciidamada ammaanka ee maamulkaasi maalintii shalay ahayd magaaladaasi waxaa markaasi ciidamada ammaanka ay jir dileen askar ilaalo u ahayd wasiirkii dhowaan iska casilay xilka wasaaradda warfaafinta ee maamulka koonfur galbeed eliyaas cali nuur kaasi oo ku eedeeyey in markaasi maamulka koonfur galbeed uu damacsan yahay in weli carqaladeynta uu sii wado islamarkaana ee gurigiisa askar ku sugnayd ay jir dileen ciidamada laakiin warar madax bannaan ayaa waxaay sheegayeen in ciidamadaasi lagu amray in markaasi ay hubka dhigaan inta uu madaxweynaha dawladda federaalk soomaaliya uu booqashada ku tegayo ama uu kormeerka ku tegayo garoonka ciyaaraha ee magaalada baydhabo dhowaan xariga laga jaray xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa waxa uu ku baaqay in markaasi laga hortago cid kasta oo doonayso inay fashiliso shirka dib u heshiisiinta deegaanada maamulka koonfur galbeed oo ka soconaya magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay xildhibaankan ayaa waxa uu sheegay in markaasi xubnaha muca xubnaha madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ay doonayaan in shirkaasi ay fashiliyaan isla markaana weli falal markaasi ee eh, ka baxsan ee lidiga ama lidi ku ah amniga ayay ka wadaan magaalada baydhabo mar uu hadlayeyne waxa uu yidhi maalow waxaa waaye shirka shalay uu furmay sida jadwalka ahay waxaa lagu ballamay shanta bish inuu marka hore furmo mm-hmm. ma dhicin lix iyo tobanka haddana la ballamay culeesiyo farsamooyin jira awgeed haddana waxaa waaye ilaahay wuxuu qadaray inuu shalay dhaco mm-hmm. qurux badan ayuu ku furmay dhammaan dhinacyada kala duwan oqal aragtida ahayna way soo qayb galeen barnaamijkan si qurux badan uu ku furmay waana yacni arrin muddo la sugaayay oo dhammaan bulshooyinka koonfur galbeed khaasatan bulshada ku nool magaalada baydhabo aad ayay soo dhaweynayaan dhammaan siyaasiyiinta kale aragti duwan ee koonfur galbeed ka soo jeeda dhammaan xadir may ku yihiin shirka waxaa inta badan xoogooda waa joogaan walaahi horta amuurahaas waa taagan yihiin waa sax waa sheegtay eh, waxaana laga rabaa ragga gobasha dhigay oo ugu horeeyo gudoomiyaha baarlamanka iyo madaxweynihii qaranka oo caawa kullaba nala joogo inay arrintaasi hoos u fiiriyaan madaxweynihii hore weli wax kastoo shirkaas culeys u keeni karo ama fashili karo waa isticmaalayaa saabkii ugu dambeysay waa dhacdo hadda sheegaysaa dhacday eh, magaalada ciidan fara badan waa joogaan laakiin uma joogaan inay dowladnimadii la dagaalamaan inay burburiyaan waxay una joogaan yacnii musharaxiintii saxi yihiin amnigooda suganayaan yacnii ayagoo guryihii musharaxiinta iyo amnigooda sugayaan haddana weerar lagu ahaay oo dhibaato hore u dhacdana looga sameeyey haddana yacni dhibaato kaloo maanta ugu dambeysa lagu sameeyey madaxda marka oo federaalka oo neel waa inay go-aankooda caddaadaa waa in yacni hadba qoladii fashirinaysa gogoshaas tallaabo waafaqsan shuruucda dalka lala tiigsadaa ummadda laga qabtaa runta loo sheegaa siyaasi dantiis iyo maslaxadiisa dad ugu aamusta arrin taagan dhibka maanta taagan mid ka weynaa ah imaan karo kaasina uu ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed oo la hadlayey eh, idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho waxa uuna walaac ka muujinayay falalka markaasi ay geysanayaan ciidamada ammaanka maamulka koonfur galbeed ee markaasi ku sugan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka falanqeynta wararka gabagabada barnaamijka ayaan isla soo gaarnay waxaad ku soo dhowaataan xubinta kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye waradna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay war kalemaanay war mahaydan bay dhahojanay weliba kudhiyey higaaladay olaawtay hiraabtun oo kale hesad jeeladiisu meela oo huraasee heleyheley ileh geega mashurtaday hal heliisiyoy habriiru waysna warmadayow madaxweynuhu baydhaba ka hor bay ahayd markuu dhahayay soomaali heshiisa warmaday maadan fahmine ismuhurtadii waa heshiisii uu ku yidhi war farxaanow laftaadu iska hubi maday heshiis ma sheegin helis buu sheegay war waxaan maqli jiray xamaray heshii ha heshiiye marka hadda baydhabo heshii ha lagula heshii miyaa ka dhacday alla ilaah taasu waa saxo waxaa hore loo yidhi dadaan heeshiise hayn hadhow waxayn heelaan maahay kaaraan dadaan heeshiise hayn hadhow waxay heelaan maahay kaaraan war cabdulla waxaan kaloo kaa maqli jiray haddaan waxaan lagu heshiin hadhow lagugu hiilima war waxaa kaloo la yidhi ummaddii heshiisaa ileen lala heshiiyaaye haddii ay heshiin weyda waan lala heshiin heshiinayne soomaaliya heshiiskeennu waa inaan heshiinna war wargaboosow somalilan ma inaan heshiinnay sugays war baydhow ku kudambu waliba ku kudhigi doone hooliin dhudhunkaaka jartay hal aaminoy araada hungolka hal gaalooy hagar ii hujlaan hoolaa hal hanaanoyoy hal hambal edaroogdo haambuuyaasi haruubko hoo kamaalada wayna galan waranna waxaan dhihi lahay ummaddii heshiise ee israacde ku midowda hadafaa guul weyn ku hidhatee war waxaad ka tagteen hurdada lama bogto horteed lama naste hawl hawlgalay hawlgalay macnahoeedan weliba ka dheegi jiray horseedku abaar ma sheegine hayaankuna geedi weeye haraadna ka yaabi mayne hadda aan heshiine ku jar hadalkaba ku jar war kalemaana waxaa la yidhi doorashadan heshiiskeeda aan lagu heshiinaynin mar haddii heshiiskeedii hore lagu heshiin waayey madaxdii heshiisana wixii lagu heshiisiiyey haba lagu heshiiyey inuu fulo heshiiskoodu ku heshiis heshiis ahayn oo barkood galay heshiis leexsan amay kala heshiiyeen rag waa kii heshiin jiray waa inuu heshiis kala dhacoy dib u heshiiyaane qodobada heshiiskuna noqdaan qaran heshiiskiise been lagu heshiiyana walaa lagu heshiinayne run ha lagu heshiiyo shacbiga wada heshiisiiya intaasaan ku soo koobaya ayaanan sii badin aryaanaha waxaa hore loo yidhi ismaahu urtaan heshiiseehayn horu maarsay kuu hiigseehe ismahuurtaan heshiiseehayn horu maarsay war cabdulaw somalilan markay intaa maqashay waxay tidhi haddaynaan heshiinayn hadaynaan heshiinayn waa inaynu kala hadhnaa kala hawl yaraysannaa wargabooso waxaan kaloo idinka maqli jiray annagu xamar dooni mayno xumaanna u geysan mayno ee xadkii laba dowladood iyo xuduud baa naga dhaxaysa waradegooyin xuduuddii baan heshiis lagu ahayne sool iyo sanaag xalu keena cabdulaahi bishaaro warmahaysada madaxweyne muuse biixi wuxuu yidhi eh. faarax macalin hadduusan xuduudii ingiriiska aqoonsanayn eh. sidee buu kinyaati ku yahay eh. markaan naanku weyddiiye sidee baad itoobiyaan ku tahay haddaadan xuduudkii ingiriiska aqoonsanayn warka wargaboosow adiga laftirkaagu xuduudii ingiriiska sowmidnimadaan ku heshiinay kama dambayn aryadhaha waxaasoo dhan waxaa ka dambaysa soomaaliya soomaali baale soomaaliya soomaali baale war cabdullah waxaad ka ninkii kala saar laho ninkii kala soo wado ninkii si xunu fakero caday taradii ku seegto sidaad moodaysa maahe war hooy soomaaliya soomaali baale wargooyin warka waad nagu badiseene madaxweyne xasan sheekh markuu furay shirki koonfur galbeed wuxuu yidhi dagaalka shabaab lagula jiro wejigii koowaad mar dhowaa soo gebagaboobayaa wejiga labaadna koonfur galbeed buu ka bilaamayaa jubbalandna waa lagu xijinayaa intaa hadda galmudug iyo hirshabeelle nagu qaadatayna jubbaland iyo koonfur galbeedna u qaadan mayso marka maalmihii wacnaa waa soo socdaan war madaxweyne xasan sheekh waxaa kaluu yidhi siyaasi koonfur galbeed ka soo jeedaa wuxuu igu yidhi badbaado qaran hadda ka hor waa adigii taageeraayey ee hadda maxaad badbaadada koonfur galbeed u taageeri weydi aniguna waxaan ku idhi buu yidhi berigaa cidna la hadashaan weyne aan wadahadalnana waa nala ka diidey laakiin koonfur galbeed gogol nabadeed baa taalla wadahadalna diyaar bay u tahay sabab loo diriraana ma jirto aan hadalnana waa aan heshiinno war madawiin lafta gareen oshirkaas walkufuriin weliba eray shan isku iskuweere waanu dhonka jarna meelmunku dhagaaga korna lankokaan haddii awoodiis dhimata qabrisha maseedo kora sababo jiro aawudiyo markunu dhanba weliba enaa dadkan an la hayna waana shanlaka dagaalamow warmadayow madaxweyne lafta gareen wuxuu ku yidhi soola iyo angooloo shanla ku diriraya camal baan noqonnay aryahankoolow saad u soo dardarsahaysa ma haddana madaxweyne hiyaad nabe warnamiyow markaan dhega yihiin sidii khudbada madaxweyne xasan sheeg eh. iyo tan madawiine laftagareen eh. iyo guddoomiye aadan madoowe eh. waliba hayiinbatay nebadaanaas la nuugale nebadaanaas la nuugale war aniguna markaan dhegaystay waxaa ii soo baxday in hal sano loogu daray lafta gareen war haddii ay caddaato in hal sano loogu daray lafta gareen madaxweyne qoorqoor maxaa u diiday inuu shirdub heshiisiinaasna ku baaqo si sanad loogu daro war madaxweyne xasan sheekh iyo guddoomiyaha baarlamaanka sheekh aadan madoobe waxay kulun gaarah iskugu isugu keeneen madaxweyne lafda garaniyo madaxweynihii hore shariif xasan iyo xubnaha mucaaradka uu ka mid ahaa firgeeti warniyow galmudug madawiine afarsan hukum welije mal aragnee goorgoor haddii afarsan dhammaysada walkalow suba baaloonka daydoongna war madayo koonfur galbeed laga hadlaayey galmudug goormaad u gudubta waryaa ka dayashooda diide war anugu waxaan la yaabay ciidanka galmudug oo la leeyahay xaradheere iyo ceeldheeray qabteen xaggay jireen intaan gorgor iyo dana meesha tegin warsaw kuwii bahadeel difaacay qaayibna dagaalka culus ku galay maaha al-shabaab amba ciidanka galmudug ha dilo ama danab ha disho amba shacab ha dilo ee wixii dilaayaa danahe ee samigay cabdulla wuxuu yidhi erinin dilay aadanow kaalama isleedihin erinin dilay aadanow kaalama isleedihin mayanabee cabdulla waana samigay hankool wuxuu yidhi dahrihii waraaraale iyo gubatadii diini dusduskii sariiriyo iyo dulliya dacalladii haabay dalsankaa maraa goofa iyo bacadka daankiisa burka degalla weyniya intuu geelayagu daaqo dusha dhidhindhirrey iyo burmuqor diritadii ceesha duduntiyo sankii daydo iyo dibir dhammaantiiba dalka hoos yimaadiya intaan diilintaa mariyey shabaabkii daf soo dhihi jirow laysku dacareeye haddaad dib u jalleecdaanna waa dabargo'iniiye diyadii ragganniina waa daynankaa harin warangorow axmed dheeraa kuu jawaabi lahaaye wiilkii fogaan arag ahaa buu isbitaal u qaaday war calidheere waayahan warkii lama maqalniyo war calidheera coosu ku raranya arkaaye ma lagu been abuurtaa madanaa u geysi wargoonay nin kastoo diyaarad ka dhuumanaya geedo waa isku raraa waxaad warna ma haysiine degmada huriwaay gaar ahaan xaafadda waxara cadde dadki joogay dhibaataa haysata odayaashi degaankaoo dhan inyo soo baxeenay afka furteen waxayna yidhiheen guryahaan iyo cagafaa la mariya dhib joogta naqdayna waa nala ku haayaa saraakiil ciidan iyo maamulka degmada huriwaay iyo gubadleeyaa noo heshiiyayna dhaheen hadde guddoomiya madaale howshaa ka badata maahine taas inuu raalli ka yahay u malay maayo doomiye madaal hadduu wax ka qabanayo cabashada waxar cadda muddo dheeray socotay mana mooga sidaan qabo ee ummadda yaan la barakicinine indhaha la furo war dadka waxrad waliba leeyina sabarloogadii dawlada gacaanka haysana otii gaduudin ay tahay wiliba marka dadka haddii xag leeyin hogsho mal siyo alaayadan dadkan dhawaaqayaa dhulkooda doonaya hadday run sheegayaan allaahayow u dhiib war cabashada shacabka waxara cadde dib ha loo eego yaan layska indhatir wararta kalamaan goormay abukaata noqot yay kaley u doodaa war kalamaan baarlamaanka bilaa xasaanaddaa sow maahan yaa kaloo shacabka matala wari hasaanada lenan iingugaftoy dadkaan dhawaaqaya dhulkooda doonaya hadday u dhiidhiyeen allahayow u dhiib warabwaan faarax waxaan ka maqli jiray jahaad ruuxa naga doonayee yurub ka soo duulay dana u leeyahay ma isagaa gaalu dila waayey warwar maysina wasiirka arrimaha gudaha yukrain iyo dad badan oo la socda shil diyaaradeed ay ku dhinteen yeeleen ruushasaas weelay war yukrein ruushka dhimasha kuma cusba war ama uu shirqool yahay neeta ka dambayso war neeta iyo ruushu waa isku dhaarsanayeen war amay dan kale leedahay warya dulmigin noola tabamar dambena geedow ma hoos fadheedu kortanta war maa dishaanin war baskudheh baskudheh dhiiga ku hire dhiiga ku hire fariimahaasi kasii horeysay xubinta kalamaan waxay gebagabe u hayaan barnaamijka falanqaynta wararka anigoo farxaan maxamed xuseen ayaa halkan kala socodsiinayay nabadgelyo